aswaatul khayr waxay idiin soo gudbinaysaa waa iclaamka gaar ahaana soomaali xaqiiqdii nooga keena dhifgaari gaalada waa iclaamka gaar ahaana soomaali xaqiiqdii nooga keena dhifgaari gaalada reer taa iibay soo gudbi xaqiiqda dagaalka borbalemka beenta ah burburiya dhammaantood reerka taa'i way soo gudbi xaqiiqda dagaalka borbalemka beenta ah burburiya dhammaantood beenta baaxa daaweyn bulshadana loo geeyey buuq badan bay keentee balka taa'i way cadday beenta baaxa daaweyn bulshadana loo geeyey buuq badan bay keentee balka taa'i way cadday وغبضا بيك انت بل كتائب عادي ولا لها إعلانك جرها الناس مالي xaqiqiino gaakena dhifgaaray gaalada walaalaha iclamka gaar ahaana soomaali xaqiqiinooga keena dhifgaaray gaalada Mentabaxti bay u baahan tahay bulshoy Waqtiga gaalada markasta la soo bandhiga Mentabaxti bay u baahan tahay bulshoy Waqtiga gaalada markasta la soo bandhiga Weerarkii bacaad weyn gaaladana beenisay Bishareysta goordhow boqdin baa ka dambay Weerarkii bacaad weyn gaaladana beenisay Bishareysta goordhow boqdin baa ka dambay biisaraysta goordhow baqdin baa ka dambay waalalaha iclaamka gaar ahaana soomaali xaafidii nooga keena dhibka gaari gaalada waalalaha iclaamka gaar ahaana soomaali caqdi nooga keena dhibgaari gaalada beenta sideedaba runta kama xog badne barqacad dagaal kulul balka taa iibaysoo gudbi beenta sideedaba runta kama xog badne barqacad dagaal kulul balka taa iibaysoo gud bulshayahay aadinka bal firiya xaqiiqda baadilka kajeesta boogadiya alkata bulshayahay aadinka bal firiya xaqiiqda baadilka ka jeesta boogadiya alkataa'ib baadilka ka jeesta boogadiya alkataa'ib walalaha iclaamka gaar ahaana soomaali xaqiiqdii nooga keena dhibkigaari gaalada walalaha iclaamka gaar ahaana soomaali xaqiiqdii nooga keena dhibkigaari gaalada